الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى وإيور عن مالك وكور عن سهيل بن أبي صالح وكور عن أبيه أبيه وكور عن أبي هريرة وكور رمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إذا توضى العبد أضانك مرخو ويسيستا المسلم يا مسلم كي أو المؤمن يا مؤمن كامتكاس تراضب فغسل وجهه وجهيس ومير خرجت من وجهه وجهيس وحكبح يا كل خطيئة قف كستو النظر وكفي إليها حقيلا بعينيه لبدي سيندوض وكؤيغي مع الماء بيها معوغ أو مع آخر قدر الماء dhibicda ugu dambaysay biyaha macoogaa fa idaa qasala yadayhi labadiisa qacmood markuu maydho kharajat min yadayhi labadiisa qacmood bay ka baxaysaa kullu khadi'atin gaf kastaoo badashathaa ay qabatay yadaahu labadiisa qacmood macalmaa-i biyaha macooga oo maca aakhiri qadrilmaa-i dhibicda ugu dambaysa maceeda biyaha biyaha dhibicda ugu dambaysa maceeda fa-idaa qasala rijlayhi labadiisa lugood markuu maydhana kharajad way baxaysaa kullu khadii'atin gaf kastaoo mashadhaa ay u socotay rijlaahu labadiisa lugood macal maayi biyaha macooga wa maca aakhiri qadri maayi dhibceeda ugu dambaysaa dhibmaceeda xataa yakhruja ilaa uu baxo naqiyan isagoo saafi ka ah min adunuubi dunuubta isagoo saafi ka ah وحدثني يحيى بأي ورغي عن مالك وكورغي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وكورغي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال وحول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بانغركي وحانت والحال حانت صلاة العصر صلاة عصرنا يسور دواتي فالتمس الناس ضدك ويرغاذيا وضوءا ويسور faltamasa annaasu dadkii way raadiyeen wuduucan weysay raadiyeen falam yajiduuhu biyihii mayna soo helin fa uutiya rasuulullaahi baa loo keenay sala allahu calayhi wasalam biwaduu'in waxaa weeyaan biyo oo fii inaa-in weel ku jira fa wadaca rasuululaahi sala allahu calay wasalam wuu dhigay fii daalika alinaa'i weelka isagaa dhexdiisa yadahu qacantiisa huma amara annaasa dadkiibuu amray yatawada-uuna iyagoo ku weysaysanaya minhu weelkaa markaa yatawada-uuna iyagoo ka weysaysana inay ka weysaystaan minhu weelkaa xaggiisa qaala anas wuxuu idhi fara-aytu lmaaa biyihii baan arkay oo yambucu ka burqanaya min taxti asaabicihi farihiisa markaa waxaa weeyaan dhexdooda ama hoostooda fatawada-a annaasu dadkii baa weysaystay xataa tawada-u ilaa ay weysaysteen min cindi aakhirihim koogii ugu dambeeyey halkaas xataa tawada xataadu carabi ahaan waa litadliij bay yidhaahiino kolba qeybbaa bimacnaa weysaysanaysa weeyaan mintuna waa lilbayaan bimacnaa tawada'a annaasu xataa tawada'a aladiina hum cinda aakhirihim macnaa dadkii waxaa weeyaan kamayna zuulin inay weysaysanayaan ilaa uu kii ugu dambeeyey dadka uu weysaystayey weeya macnaheedu haddaba xaggaas biyahan nabiga sala allahu calayhi wasalam ka burqanaya markaas waxa weeyaan farihiisa qaabka iyo kayfiyada culimadu way isku hayaan raxmatullaahi calayhim khilaafaa ku jira alimaamu alqurdubi raximahullaahu tacaala wuxuu leeyahay biyaha burqashadooda faraha nebigana sala allahu calay wasalam ay ka burqanayaan arrintaas marar badan bay nabiga ka timi sala allahu calay wasalam waana mucjizatu min mucjizaatii dhowr jeer baa nabiga laga arkay sala allahu caleyh wasalam eh, walidaalika baa waxaa weeyaan mas'aladaas shan dariiqo meelahaas bay ayuu ka soo arooray walidaalika waxa weeyaan culimada qeybo ka mid ah waxay yidhaaheen nebigu sala allahu calay wasalam qacmihiisi buu saa u dhex kadibna faraha laftooda biyo ka soo baxayeen bay yidhaaheen culimmada qeybo ka midna ah waxay yidhaaheen maye eh, farihii markuu saa u dhex dhigo waxaa weeyaan biyuhu faraha barakadooday la badanayeen oo dee jirka nebigu sala allahu calay wasalam inuu barakaysnaa khilaaf kuma jirin mas'alada iyada inuu markaas waxa weeyaan jirka nabigu barakaysanaa calayhi salaatu wasalaam mas'alada khilaaf kuma jirin marka laba qowl bay sheegaano biyuhu waxay ka soo burqanayeen faraha nabiga sallallahu laftooda ay ka soo baxayeen ama farii markuu soo dhaxdhigay baa mucjiso darteed bay biyihii la batay weeyaan labada qowl waa sax midkii la yidhaahdo labada waa suurtagal midna baciid ma وبي قال وحدثني يحيى بن وري عن مال بكور عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر ونعيم ابن عبد الله المدني المجمر وحويا ومجمر waxa lagu bixiyay sidiisana بمعنى وحويا مسائك النبي صلى الله عليه وسلم buu udgoonin jiray fooxii wax ku shidi jiray isagii wiilkiisuba marka labadooduba saasay ahaayeen waay imaam suyuudina isagu kitaabkiisa tanwiiru xawaarik loo yaqaano waa kitaabuu ku sharxay waxaa weeyaan muwadaca tanwiiru lxawaarik baa la yidhaahaa kitaabkiisa raximahullahu tacaala isaguna wuxuu ku sheegay in khaasatan markii cumar uu khadaab mimbarka uu fuulo ee mimbarka uu ka sheekaynayo waxa weeye khudbada akhriyayo maalinkaas bay markaas jumcada ah bay sii udgoonayn jireen oo kadibna waxaa weeyaan markaa mimbarka fuulo de wuxuu soo geli jiray gurigii masaajidkii marka udgoon marka masaajidka asalada masaajid wuxuu ahaa dhagaxa buu ahaa markaas waxaan jeedaa geedaa saa darteed wuu yar qeejin jiray marka wuxuu yidhi marka can annahu samica abaa hurayratu maqlay yaquulu isaga oo leh ayb yaquulu isagoo leh abuu hurayra man tawadaa qofka weysaysta oo faaxsana wuduu'ahu weysadiisa wanaajiyo oo dhammaystiro uma kharaja baxa caamidan isagoo u qasaya ila salaati salaada xaggeeda fa innahu fii salaatin salaad buu ku sugan yahay maadaama intuu qasay maadaama yacmidu ila salaa inta uu salaadu qastayo ee salaadu usii socdo qof salaad ku jira buu la ajri yahay weynahu yugtabu waa loo qori isaga biixdaa khudwatayhi labadiisa tallaaba mid ka mid a ah xasanaatun wanaag wayumxaa canhu waa lagaga tiri bilukhraa takalna sayi'atun xumaan faidaa samica markuu maqla axadukum midkiin aliqaamata qiimitaanka falaa yasca yuuna ordin falaa yasca yuuna ordin digdig yuuna odhanay way nagu baan tahay hadda rukuucda oo kale imaamku markuu waxaa weeye rukuucsan yahay dee dad baa kaba intay qab ka siiyan digdigdig soo yidhaaha looma baahna aayad nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wama eh, waxa weeyaan fama aradtum fasallu wama faatakum fatimu wixii aad ka haleeshiin la tukada wixii idin ka tagana aayad oo dhameysida marka dambe hadaa doodaysina laga hormarin hore u kaale haday dhacdayna dib u dhacdayna aayad soo soco waaye falaa yascayuna ordin maxaa yeelay fa ina acdamakum ajra ka idinku ajri badani waa abcadukum ka idinku fog daaran xagga guriga walidaalika midba midku masaajidkiisa eh, gurigiisu masaajid ka sii fog yahay buu markaas waxaa weeyaan kana sii eh, ajri badan yahay markaas qaaluu waxay dhaheen lima ya abaa hurayra abaa hurayrayusay ku dhacay arrintaas qaala wuxuu ihi waa min ajli kahrati alkhuda tallaabada badideeda darteed weeyaa oo tallaabada badan u soo socdo masaajidka loo qorayaa waxaana taa ka fahmaysaa waxaa weeyaa nebigu sala allahu calay wasalam kamaa cinda fii saxiixi muslim nebigu qoladii reer bani salima baa waxay yidhaaheen masaajidkan soo dhawaayna intaan soo guurno nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi diyaarakum tugtab aahaarukum macnaa ilzamuu diyaarakum guryihiina iska laazimo halkiina iska deganaada tugtab aahaarukum waxaa laydiin qorqaadkiina iyo tallaabadiinaas sadarka hadduu masaajidku kaa yar fog yahay waxa weeyaan waa khayr baad haysataa allahuma stacaan aleyh tuqlaan وحدثني عن مالك بن قور عن يحيى بن سعيد الأنساري أنه سمع سعيد بن مصيب ومغلي يسأل سؤال ويدينيه عن وضوء ويسده من الغاية دي لغا ويسيستا صحرada ويسدana waa tii luuqawiga loo yaqaanay bimacnaa istinjada laga wada hadda oo luuqada carabiga wixii la mayro oo dhan baa wuduul iska yiraaha markaa hadda waduubu ka cabira laakiin istinjadaa laga wadaa bil maa'i biyo lagu istinjaysto ka waran baa lagu yidhi fa qaala saciid wuxuu yidhi innamaa daalika kaasi wuduu'u nisaa'i waa dumarka markaas waxaa weysa istinjadooda dumarkaasaa u istinjaysta dayib bimacnaa saciid nusayib wuxuu qabaa sideedaba biyaha dumarku ay ku istinjaystaan buu qabaa ragguna dhagaxa waaya ka socono oo dee bacdi salaf waxay yidhaaheen dhagaxa iyo biyaha dhagaxa fadli badan bay qabaan <laughs> waaya allahuma stacaan caleyhi tuflan walidaalika baa markaas waxaa weeyaan alimaam abulwaliid albaaji kitaabkiisa almuntaqa loo yaqaano ku sharxay muwada wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala waxaa laga yaabaayo suuragala buu leeyahay markuu leeyahay inamaa daalika wuduu'u nisaa wakhtigaa la joogay caadada sida dumarka inay biyaha u badnaayeen ragguna inay u badnaayeen dhagax inay ku istinjaysaan iyo geedaha waxaa kaloo suuragala inuu kuba ceebeynaya arrintaa ragga oo uu leeyahay waa nin dumar shabahay ninka biyo ku isinjaysa waa suuragal taasi eh, laakiin mas'alada isku soo duuduub sida ugu fiican waxa weeyaan labada way banaan yihiin dhagax iyo biyuhu laakiin biyaha fadli badan hadduu mid ku gaabsanayo hadduu jamciyana kaba sii fadli badan labadaba isticmaalo وحدثني عن مالك بن قورن عن أبي زناد عبد الله بن ذكوان بامق عيسى ليلة عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال idaa shariba alkalbu aygu markuu caba fii inaa yaxadikum idinkeeda kamida weelkiisa falyaqsilu ha maydha sabca marqaatin toddoba jeer sharibuu ka cabiray riwaayaadku sida u badan yihin waa idaa walaqa riwaayaadka mashhuurkii markuu aygu markaas waxaa weeyaan cabo ama weelka afka la galo toddoba jeer waa inaad markaas waxaa weeyaan maydho allaahuma mustacaan caleyh riwaayada fi saxiix muslim min xadiidi abi hurayratan waxaa ku sugan falyuriqhu ha daadiyo haddaba mas'alada markaas waxaa weeyaan allahuma mustacaan ziyaadadan asabca maraatin waa sidaas weeyaan toddobadaa jeer baa markaas waxaa weeyaan la maydhayaa midna midna waxaa lagu darayaa ciid baa lagu jibinaya oo aygu markuu maradii kaa leefo ama weelkii uu afkaa galo dee wuu nijaaseeyey marka sida loo daahirinayo waxaa weeyaan waxaa lasoo qaadayaa biyihii xaggale ciidbaa soo qaadanay marka waxaa weeyaan eh, toddobadaa jeer midbaa markaas waxaa weeyaan biyo ayaad ciid ku daraysaa ama ta ugu horeysaa fiican ama ta ugu ta ugu dambaysa ta ka horeysa ama tudhex midkaa midkaa doonto walow midkee haboon culimadu isu erayaan eh, waxaa kaloo intaas sii dheer riwaayaadka barhkoodba waxay sheegeen wacafiruuhunna athaamina bituraab oo kamaa qaala waxaa weeyaan ta sideedaad ciid ku jijibiya ta sideedaad ciid ku jijibiya marka waxaa weeya ma sideed jeer baa maya wuxuu kala tirinayaa ciidda markii lagu jijibiyo maxay u baahan tahay in biyo laga waxaa weye maydho soo maha marka wuxuu kala tirinayaa midii ciidda iyo toddobadii biyahabuu kala tirinayaa sidaa darteed buu sideed ka cabiray riwaayaadkan badan ee toddobada ka cabirayna macnaheedu waxaa weeyaan ciidda iyo biyaheeda bay hal mid qaadaya waayo waa haddii ciidda gooni loo tiriyo may noqonaysaa sideedda mas'alada marka toddobada jeer mawaajiba waa mas'alo khilaafiya عند إمام مالك وعند الشافعي وعند إمام أحمد رحمه الله, رحمه الله تعالى وحاويا وتضبطها وإن لما waxa weeyaanba nijaasa ay ku daahiroobaysaa wailaa haddii kalema daahiroobi qabaan ama alimaam abu xaniifa raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay laa yajibu alcadadu fii shayin min annijaasaati shay waxawey ama ay ha noqoto ama wax kale ha noqotee cadadku sidiisaba shardi maahu qaba ee waa sunnu qabaa isagu cadadkani ee meesha inaad nijaasadii ka damaydho unbaa walarabaa buu leeyahy abu xaniifa laakiin waa laga xoog badan yahay masalada iyada abu xaniifa laga xog badan yahay raximahullahu tacaala bal aynu ka socono marka toddobada waxaa kale isku weydiiyeen culimadu toddobada jeer ma nijaasadaa loogu talagalay mise waa ilaahay baa cillada ogow toddobada jeer waa goonin baa lagu waajibiyey jumhuurta iyo aimada saddexdaa sida abu xaniifiya maalig iyo shaafici waxay qabaan markaas waxaa weeyaan haa waa linijaasa bay qabaan maalikiyadu laakiin waxay qabaan toddobadan jeer ee la maydhayo nijaasahaan looma maydhaya qabaan waa waajib laakiin nijaasahaan maahay qabaan ee waa maxay waa cilla tacabudiyo ilahay baa addoommada ku addoonsaday qabaan maalikiyadus aan ka socono allahu mustacaan calayhi tuklam masaa'ilka markaad waa masaa'il culimmada isku hayaan oo masaa'il dhowr isku khilaafaan waxa weeye aygu sidiisa oo madaahir baa mise waa nijaasa lafteeda isku khilaafaan waxa weeye waxay isku khilaafaan kadaalika عندوفتيس maxay noqonaysaa عندوفتيس maxay noqonaysaa man nijaas ba mise waxa daahir ba isku khilaafan in ay la kaydayso xukunkeedu waa maxay qofka markaas waxa weeyaan biyo uu ayafka la galay ku ku ku tukada salaad ku weysiisa tukada salaada ma soo celinaya وما إلى ذلك مسائل بدون نوع خلافا وحدثني عن مالك بن يقرأ أنه مالك بلغ وحسوه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى waa mutasil eh, cinda ibn maaja soonkiis ana rasul sal slam qaal inuu yastaqiimu toosnaada dee fastaqim kamaa umarta ilah yidhi subxaanahu wa tacaala walan tuxsuu ma koobi karaysiin wix ilaahay idinku waajibiyay cibaadaadkana ma koobi karaysiin wacmaluu camal fala wa khayru acmaalikum camalladiinna waxaa ugu khayr badan asalaatu salaadaa u khayr badan walaa yuxaafidu cala alwuduu'i weysadana maba ilaaliyo ilaa muslimun qof muslima mooyaane weysadana ma ilaaliya ilaa mu'min bidriya sax walaa yuxaafidu ma ilaaliyo cala wuduu'i weysada ilaa mu'minun qof mu'mina mooyaane allahuma staan alaytuna walidaalika xaggaas waxay ka dhigan tahay dhexdhexaad iyo waxaa weeyaan inta awooddaada iyo calaa xaddi qowlihi tacaala fataquu llaha mastadactum waa inaad ku waddaa intaan cashar ku jiro qora soo qora haddii ilaahay yidhaah intaan cashar ku jirno asmaadiina warqad iyo wax intaad qaatiin واي اصحاب المادي ورقد كان واي قصعنا باو ما جاء وحي يكون باب يا في المسح بالراس مدح الا المسحيه والاذين لبدا دغود حدثني يحيى بن ورد عن مال بكور عن نافع عن عبد الله بن عمر كان وحوا ياخذ الماء biyaha kii qaatu ahaa biisbucayhi labadiisa farood buu ku soo qaadi jiray liudunayhi labadiisa dhagood buuna u soo qaadi jiray waxadathanii can maali biiga warramay annahu maalik balaqo waxa soo gaaray ana cabdullaahi cabdillaahi alansaari su-ila in la weydiiyey can ilmasxi masaxa cala alcimaamati cimaamad dusheeda la masaxayo faqaala wuxuu hi laamay xataa yumsaxa ashacru timaha ilaa la masaxo bilmaa'i biyo lagu masaxo halkaa intaana dhaafin dhagaha xaggan waxaa ka cad cabdulaahi bni cumar bi madaxa biyihii ku masaxaya biyo aan inuu soo qaadayay mas'aladaa marka waa mas'alo khilaafiya dhagaha ma madaxaa lala masixi mise wejigaa lala maydhi mise qaybna wejigaa lala maydhi qaybna madaxa dhagaha seebaa la odhan masaladaas waa mas'alo khilaafiya cinda alculamaa'i waxay qabaan markaa alimaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo imaamu axmed في المشهور في المشهور عنهم اقواشود مشهورka waxay qabaan in biyo cusub loo soo qaadayo Aliba Abu Hanifa wuxuu qabaa in madaxa un lala masaxayo laakiin Shaafiiciyada iyo Xanaabilada way ka duwan yihiin Xanaabiladu waxay qabaan sideedaba biyo cusub loo soo qaadi maayo ee waxa la sameeyaa madaxa un baa marka lala masaxay marka madaxu masaxayso baa waxa way dhagiina raacinaysa mas'alada adu khilaaf badan baa ku jira laakiin ku dheeraamayna الإمام نقيم رحمه الله تعالى كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد وحليه هي نبي لغما سو نقلين صلى الله عليه وسلم اسغا او بيو عصب ولغي دغيسو سو قاده لغما سو نقلين لا ينقل عنه بليه ها وكذلك محويا شوكاني في النيل لوطار وكذلك كتاب لو يقان البذل المجهود في شرح سنن ابي داود مسألة marka laakiin sida ugu raajaxsan isku soo duuduubo madaxa dhagaha baan u jeedaa biyo cusub loo soo qaadmay sideedaba waayo xadiidka sunanka tirmidiga daliilo ah, aludnaani min alra'si labada dhagood madaxay ka mid yihiin qaar ba waxay qaybeenaayo qaybtan fudub yidhahan wejigaa lala mayri qaybta dambana madaxa lala masixu yidhaah culamada qaybo ka ah waa saxiix adigu waa sidaan sheegnay aludnaani min alra'si midda kale dhaguhu inayna xukun gooniyo wada sideeda way madaxa la socon waxaad ka qaadanaysaa aayadda qur-aanka markuu ka hadlaya dhagama sheegin waana meesha shaaficiyadu ka qaateen in ayna dhagaha masaxooga waajib ahayn wakadalika waxa weeyaan sandaahid sugna waajiba ma shaaficiyadu ka qaateen aayad quraanka ma sheegin biiday ya ayuha alladina aamanu idha qumtum ila salati fawsiluu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxuu biruusikum wa arjulakum ila alkacbayn wamsaxuu biruusikum bal iyo udunaykum lama orante oo dhagana lama sheeginte wamsaxuu biruusikum bal mudayay marka madaxayna kamid yihiin baan ka qaadanaynaa abay masalada khilaafkeedu waa intaas taas umaan rabay inaan warqaa dib uno waxaana si fiican usii faahfaahiyey alimaam mubaarak fuuri fii tuxfati alaxwadi marka halkana waxadathani can maalik anahu balaqow maalik waxaa soo gaadheen jaabir bin cabdillahi alansaari su-iila la weydiiyey can almasxi alcimaama cimaamad dusheeda in la masaxo faqaala wuxuu yihi laamay xataa yumsaxa ashacru bilmaa'i ilaa la masaxo markaas waxaa weeyaan إيه، حتى يمسح حتى يمسح الشعر وتمه الى مسحه بالماء بي لو مسحه وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه ان اباه وابيه عروه بن الزبير كان هو ينزع كيسي بالعمامه عمامته ويمسح الراس وملحيسه وحكم السحجر بالماء بي وحدثني عن مال بيقوري عن نافع أنه رأى وحوار صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع يده سيبيسه خمارها هغوتيده وتمسح على رأسها madaxeedana ku masaxaysa bilmaa'i biyo wanaafidu yowmaidin wanaaficu naaficna yowmaidin maalinkaas صغير markaas waxaa weeyaan wuu eh, yaraa waaye wanaaficun yowmaidin sagiirun marka xaggan macnaheedu waxaa weeyaan qofku markuu cumaamad madaxa ku duuban yahay ama uu markaas waxaa weeyaan koofiyad ku dhegsan u xidhan yahay ma waxa ku filan cumaamad dusheeda intuu saaw mariyo inuu iska daayo mise madaxa qeyb ka mid a ah. leyrh baynu u baahan nahay noosha saawdhig ah. marka waxa weeyaan see la samaynayaa masaladaas cunadu way isku hayaan sida ugu saxiixsanna waxaa la samaynayaa halkaa intaasaa u qabato cumaamada ama foodda intaasaa u qabato baasaa markaa intaad biyaha u yarmariso baad madaxaa dusha ka masaxaysa masaladuna sideeda waxay ku daba xidhan tahay madaxa gebigiisa in la masaxa ma mise waa waajib waa masale khilaafiya fuqaada shaaficiyadu waxay qabaan tin hal tin oo markii loo jiido madaxa xadkiisa ka baxayn haddii markaa la masaxdo waxay noqonaysaa bay qabaan laakiin sida ugu xoog badanee saxda waa laba masaxaya waana sida aayadda qur ka cad oo madax dhan baa la abiray oo ba'daas bay yidhaaheen shaaficiyadu waa masaxu bilwasikum waa tabciidiyo yidhaaheen oo ba'da naxw waa bar baa laga wadaa madaxa barku yidhaaheen barkuna dee hal tin buu ku dhici karaa bay yidhaaheen waayahan ka socon baaduna ma aha waxaa weeyaan tabciidiyo ma aha leanna macnaha hadda ku ka cad ma jiro baadu waxay leedahay ilaa saddex iyo toban macno luuqada carabiga ayib marka Eh, waxa ugu fiican baa nidhi madaxa markay masaxay rag iyo dumar wax doona ha noqdo haddii madaxaagu qaawan yahay gebigood wada marinle haddii laakiin uuna qaawanayn intaa afwoodaasa aynu masixi inta kalena saasaa usoo dulmarinaysa waaye eh, fidiin iyo nuurdiin ayib marka wuxuu eh, waxaa weeyaan taasna meeshan wanaafic iyo homaydin sagiirun waxay ka dhigan tahay gabadhan cabdilaahi binu cumar uu qabay sidee ku arkay ilan waa ajnebi madaxeeda sidee buu ku arkay bimacnaa ma qaangaarin waktigaas dee gabadhuna ilmaan qaangaarin waxba iskama qarqari ina iska qarqari waxba dee ina iska qarqariso waajib kuma laakiin hadda malaha waxaan u malayn waqtigaan taaganahay kolley waa ilmo hadduu waxa weeyaan shan jilba gaaro waa halis suuragama hadda sagaajilka la iska wada qaangeeraa khudaarta aada loo cunaa waan malayno dadka sagaajilka iskaga qaangeeraanba ayib wasuila maalik baa la weydiiyey can almasix alcimaamati cimaamad dusheeda loo masaxayo alkhimaari hagoogta faqaala markaasaa wuxuu ihi laa yanbaqii ma haboon an yamsaxa rajul ninku inuu masaxo walmar'atu gabadho calaa cimaamati cimaamad walaa khimaari hagoogtoona walyamsaxa ha masaxaan calaa ra-uusihima madaxoogaha wasiila maalikun baa la weydiiyey can rajul nin oo tawada'a weysiisay fa nasiya iloobay an yamsaxa calaa ra'si madaxiisa inuu masaxo xataa jafa wuduuhu weysadiisa la engegtay qaala wuxuuna araa waxaan arkayaa an yamsaxa bira'si madaxiisa inuu masaxo wain kaana haba ahada wain kaana hadduu yahay qad sallaakii tukadayna an yuciida salaata salaada waa inuu soo celiyo xaggaas imaamu maalik raximah llahu tacala waxaa la weydiiyey qofaa madaxii iloobay masxiisii kadibna waxaa dhacday wuxuu sameeyey wuu iska markaas salaadii uu iska tukaday salaadii ma soo celinayaa wuxuu leeyahay haddii uuna weli tukan salaadii weysadii oo dhan soo celimaayo intaa madaxa unbu masixi bas weysadiisina waa u caadi haddii laakiin wuu tukaday dee wuxuu ka tegey waajib min waajibaati wuduu buu ka tegey ama arkaantii weysada mid ka miduu ka tegey walidaalika waa la soo celin bay yidhaaheen waay dumarku dhif ayib mas'alada marka waxay ku sal leedahay shay waajiba ah hadii laga tago waajiba haddii laga tago ah sideedaba markaas waxaa weeyaan dee waxa ka dambeeya ee ka ratimayana ma ansaxayo sababtoo ah idaa fuqida shardu fuqida almashruud weeya baabu maa jaa wixii ku yimid baab yahay fi lmasix alkhufayni labada khuf oo la masaxo wixii ku yimid وحدثني يحيى وروي عن مالك وكور عن شهاب الزهري عن عباد بن زياد من ولد مغير بن شعبة كميهي عن أبيه أبيه عن مغير بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة دنتي سوتك في قزوة توكا دولمات توكا qaala almugiira wuxuu yihi fadahabtu macahu ana miciisa tagay bimaa-in biyo ayaan la tegay fa jaa rasuul lahi sala allahu alay slam biyaa markaas waxa ku dulshubay faqasala wajha wejigiisiibuu dhaqay uma dahaba markaasuu waxa weeyaan tagay yukhriju yadayhi uma dahaba nabigu sal allahu alay wuxuu u qastay yukhriju inuu soo saaray yadayhi labadiisa qacmood min kummay jubbatihi jubbadiisii waa maro yaro markaas waxaa weeyaan uu xidhnaa nabigu sal slam jubbadda marka tan garbaha goona inagu maaha waa waxaa weeyaan ku dhegsan weeyaan fanaanada iyo ama waxau naqaana majaakeedka falam yastatic min kummay jubbatihi jubbadiisa labadeedii kum kumka waxaa la yidhaha waa xaggan halkaa marqa waxaa wey maro darafteeda weeyaan gacanta la gelinayo weeyaan falam yastatic muuna awoodin min diiqi kummay ljubbati jubbada waxaa weeyaan labadeeda kum ciriirigeeda darteed buu awoodi kari waa inuu ka soo saaro fa akhrajahumaa wuxuu ka soo saaray min taxti aljubbati jubbada markaas waxaa weeyaan hoosteeda فغسل مرخص حوى وضق يديه لبديس قعمد ومسح بالراس مدحيسن ومسحي ومسح على الخفين لودي خفنا ومسحي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عوفنا ويبد يا ام عبد الرحمن عوفنا يا امهم وامام نقدي ددكي وقص الله بهم يغوت اسو وقص الله والحلقه صلى وتقي بهم يغدتي عبد الرحمن ركعت سن حبر ركعه وتقي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتكيا ركعه ركعه التي تصاب بقيت عليهم ku baaqi ahayd fafazica annaasu dadkii way argagaxeen falamaa qadaa rasuululahi sal allahu alay wasalam markuu waxaa weeye qamaystay salaatahu salaadiisii yuuqaala wuxuu ihi axsantum wanaag baad samayseen masaladu waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday meel buu ku maqnaa salaadii wakhtigeediina uu gaadhay cabdiraxmaan binu cawfay dadkii amreen oo sii tukiyey kadibna waxaa dhahday cabdiraxmaan isagoo salaadii ku jira hal ragcadana tukiyey ayaa markaas waxaa weye nabigu yimi sala allahu alay wasalam way isbedeleen cabdiraxmaan iyo nebigu sala allahu alay wasalam nebigaa waxaa weyaan imaam noqday cabdiraxmaanna maamuunba hadda noqday dee nebigu kayf waa sidaa xabada ragcadaaba isaguu la tukanayaa dadkana waabaa sidee waa u dhammaanaysaa ragcaddii markuu tukaday nabiga maxaa u harsan ya maxaa u dadkiina almuhim nabiga sala allahu alay wasalam ragcadi markay u bay dadkii ka baxeen de salaadanna waxaa la yidhaahdaa salaad subax bay ahayd marka ragcad baa nebiga u hadhay dadkiina wayba dhammaysteenba soo maha imaamna wuu yahay ilan waxaa naqaanay ma'muumka iyo imaamka ma'muumku masbuuq ma noqdo dee ragcado lagama hor dhammayso laakiin imaamka ma'muumka laga hor dhammaystaayo imaamka lagama hor dhammayso marka imaamkii baa hadda masbuuqa ma'muumkiina salaadiisa way u dhammaystiran tahay sidee markaase isku qabanaysaa waa wax dhib yar aayar iyagu waxa weeyaan markii lawaalay atixiyaasadeen markuu sawir qacadiisan u sii kacayo labaadun baa aayar iska atixiyaasanayaan ka baxayaan bes ama inta iska atixiyaasan halka ku sugayaan atixiyaasan salaad dhameysanayo marba marqaad wada atixiyaasanaya labada qodob u banaan tahay kale xaggan waxa weeyaan meeshan sanadka uu leeyahay markaas waxa weeyaan min waladi muqiid shucbu kamid yahay abad ziyad kaasi mas'alada imaamu maalig waa lagu haystaa raxmatullaahi calayh waa wahmi iyo ismoosihiisada ka dhacay baa leeyahay sida imaamu shaafici imaamu shaafici baa ku qabsaday waa ardaygiisii ahaa waa wahmi sheekha ka dhacay bule imaamu shaafici wakadalika muscab izubayli abu xaatim alqaazi daara qudni ibnu cabdilbar raggaasoo dhan way ku haystaan waxay leeyihiin ma ahaba waxaa weeyaan awlaada muqiira bnu shucba kamid mid maaha waxaa cabaad binu siyaa saasay suyuudina aad buu aqwaashooda ugu soo ururiyay kitaabkiisa tanwiir ulxawaalik loo yaqaano marka masalada waa lagu haysaa waa masalo waxaa weeyaan imaamu maalik wahmi ka dhacay iyo ismoosiis ka dhacay weeyaan meedha laakiin culamo qaybada ah ka ah waxay leeyihiin imaamu maalik kama dhicin oo isagu sidan ma samayn eh dadkii ka qorayay kitaabkii ka warinayay wahmigaasi ka dhacay isaga kama dhicin bay culamada qayba ah kamid mid midda kale meeshan waxaa weeyaan qaswatu tabuuka tabuuka waxay ahayd duulimaadyadii nabiga sala allahu alay wasalam duulimaadkii ugu dambeeyey buu ahaa wuxuuna dhacay bisha rajab sagaal waxaa weeyaa bisha rajab maalin khamiisa sagaal marka sagaal sano markii jira nabigu ahayd abubakar usidiiqna waa kii dee maalkiisa oo dhan bixiyey gebi cumar oo faaruuqna kala bar cuhmaan bnu cafaanna ciidanka saddex meelood hal meel waa kii diyaargarayey calina waa kii nabigu ka tegay sala allahu caleyh wasalam markaas waxaa weeyaan reerkaiyo ehelkaga tegay madiine kusoo noqday nabigu sal slam bishii ramadaan markaa soo noqday rajab buu baxay uu qataabo ka baxay bisha rajab qeybteeduu dhinayd iyo shacbaan oo dhan buu maqnaa ramadaan buu ku soo noqday madiina nabigu sala allahu caleyh wasalam waana qaswadii loo yaqaanay qaswat lcusra tii la odhan jiray bay ahayd may rasuulka sala allahu calay wasalam baa ragcaddii dhammaystiray oo waxaa dhacday markuu soo galay cabdiraxmaan nebigu sala allahu alay wasalam ma cabdiraxmaan baa dibi soo baxay nebiguna horey uu galay ha uu tukiyeba wuu ku xidhay wuu ku xidhay markii hore iskama gelin rasul sal slam horta wuu ku xidhay macmuum markuu toosu noqday buu kadib markaas waxaa weeyaan bedelay saase eh. marka waana ha sida ka cad fajaaa rasul sl baa yimid waa cabdiraxmaan bin cawfna yaumuhum dadku imaamu ahaa walxaala qad sallaa uu markaa weeyaan tukiyey cabdiraxmaan bihim dadkii ragcata maxamed ragcada uu fa sallaa rasuululahi sal allahu alay baa tukiyey ragcata ragcaddiibuu tukiyey allatii ragcaddaasoo baqiyad calayhim iyaga ragcaddii baaqi ku ahayd ee u dhimay salaadooda buu rasuulku tukiyey sala allahu alay wasalam marka haddii la yidhaha cabdiraxmaan baa nabiga tukiyey isma diidayaan waayo salaadan nabigu sal slam uu ku xidhay cabdiraxmaan baa imaam u ahaa markii dambe unbuu bedelay markaa kolkii hore maamuun buu noqday nabigu sala allahu alay wasalam falamaa qadaa rasul markuu dhamay fafazic anaa salkii baa rasuulkiiba maanta waxa weeyaan salaadii laga sii hor tukaday bay yidhaahaan falamaa qadaa rasuullahi markuu dhammaystay sala allahu alay slam salaatahu salaadiisa qaale wuxu uhi axsantum malaag baa samayseen eh, xaggaas riwaayaadka qaybo ka mid a ah baa waxay tilmaamayaan nabigu sala allahu alay wasalam inuuna imaam markaas waxaa weeyaan una noqonin markii dambe ee ma'muum uu noqday kama cinda muslim wa abu daa-uud riwaayada abu daawud iyo imaam muslim waxay qabaan nabiga sala allahu calay wasalam mu iyo cabdiraxmaan bedelin bay yidhaaheen haddaba see laysku waafajin marka waxaa weeyaan labada qiso inay kala ahayd baa laga yaabaa bay laba qiso inay kala ahayd baa laga yaabaa bay yidhaaheen oo riwaayada hadda cabdiraxmaan bin cawf آه، أرويضة هذا الشيخ إن المسلمي أبي داود حكو قرن أو عديسي ثم سلم عبد الرحمن فقام صلى الله عليه وسلم في سلاته فاسقعد ayib marka eh, bal hadda ka soco marka halkan uu leeyahay nebi sal slam axsantum waa taskiinan lahum iyagu ku xasilinaya inaan dhib lahayn nebiga sal allahu alay slam haduu soo yardahay waxadaanii yaxyaa baa warramay can maali buu ka warramay can naafic wa cabdillaahi binu diinaar cabdullaahi binu diinaar alcadawi almadani waa hiqa waana markaas waxa weeyaan boqol iyo wuxuu dhintay labaatan iyo toddoba marka hijrada nabigahay sala allahu aleyh wasalam annahumaa labadaa nin akhbaraahu waa naafic iyo cabdilaahi bnu diinaare akhbaraahu waxay warqameen anna cabdilaahi binu cumar qadima alkuufata meesha kuufa inuu soo galay calaa sacd bn abi waqaasna uu soo galay wa huwa isaguna amiiruhaa amiirkeediiu ahaa fara'aahu cabdilaahi binu cumar baa arkay yamsaxu cala alkhufayni labadii khufi ee isagoo masaxaya fa ankara daalika calayhi arrintaasoo ku inkirin faqaala lahu sacad baa ku yidhi sal abaaka aabbaha weydii idaa qadimta calee markaad u gasho faqadima cabdulaahi baa markaas waxaa weeyaan soo galay fa nasiya wuu iloobay an yas'ala cumara cumar inuu weydiiyo can daalika arrintaas xataa qadima sacdun sacadna ilaa uu soo galay fa qaala wuxuu idhi sacad as'alta cabdulaahi maad weydiisay abaaka aabbaha aabbaha maad weydiisay faqaala wuxuu ilaamay فسأله عبد الله وسويدي فقال عمر وحيري إذا أدخلت رجليك labadaada lugood markaad waxa weeyaan gelisa fil khufayni labada khuf wahumaa labadaasina daahiratan ay daahir yihiin famsax calayhimaa famsax calayhimaa markaas waxaa weeyaan dushooda masax qaala cabdullaahi wuxuu yidhi wain jaa axadunaa mid anaga nagamida haba ka yimaada miyaa minalqaa'idi xagga qaa'idka wain jaa axadunaa mid anaga nagamida haba ka yimaada miyaa min alqaa'idi xagga markaas waxaa weeyaan suuliga faqaala cumar wuxuu yihi nacamha wain jaaa axadukum min alqaa'id midkiin haba ka yimaado xaggaas iska fiir marka meeshu waxay ka dhigan tahay maxay isku haystaan labadan saxaabi waxaa dhacday cabdilaahi binu cumar baa kawafo galay wuxuuna u galay sacad bin abi waqaas oo markaa magaalada kuufa amiir u ahaa cabdulaahi wuxuu arkay sacad bin abi waqaas oo labadii khuf labadiisii khuf masaxaya buu arkay wuu ku inkiray markaa marka waxaa la yidhi cabdulaahi sideedaba ma wuxuu diidanaa waxaa weeyaan labada qof masixitaankoogu diidanaa labadan qof in la masixuu diidanaa waxay ma soo gelin bay yidhaaheen waxaa weeyaan xadiidkan soo gaarin bay yidhaaheen markaa si kale una diidanayna laakiin xadiidkan almasxu calakhufayn baan waktigaa isaga soo gaarin bay yidhaaheen kadib saacad maba sii dhidhibina wuxuu yidhi markaad hooyateed madiina tagta aabbaha weydii buu ku yidhi cabdullaahina way loobay muna weydiin waadan buu saacad soo noqday markaa wuu weydiiyey markaas hormaad weydiisay buu ku aabaha aabbaha maya buu ma weydiini waa waxaa weeyaan waa waan iloobay kadib wuxuu cumar marka sidii wuxuu rajaxay dee sacad ahaa sacad ibn abi waqaas mada qalada axaadiida ilaa qofka la masaxa tilmaamaysa waa ijmaac horta culimadu isku waafaqsan yihiin axaadiidta tilmaamaysa waa mutawaatirba mima tawaatara xadiidu man kadab ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعد أبيض هسه في الجنة أنا كسر عمر آه. allahu mustacaan marka waxay ka dhigan tahay weyn jaa axadu am alqaa'id qofkii markaad masaxdo sida aynu fiqiga ku naqaano waxaa la yidhaahaa sideedaba haddii qofku uu musaafir yahay dawiil sudbar waaya haddii qofku markaas waxaa weeyaan oo eh, waxaan jeedaa qofkani hadduu m hadduu musaafir yahay saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen wuu masaxayaa ها ما شاء الله hadii qofku laakiin hadii qofku laakiin musaafir uu ahayn uu reerkiisii joogo habeen iyo maalin kaliya masaxaya 24 saac waa sidaas marhaba meeshaas marka eh, hadaba afar iyo 20 saac ama saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen baa leeyahay tahay qofku inta uu kaaji soo ma oo dhaxadis waa ka imanaya sideedaba qofka waxa buliya inaad ama iska bixiso ama uu kaaba siibtaadu lugtaadu ka baxo ama ajanaaba ay kugu dhacdo ama gabadhii xayd uu ku dhacoo kale waxyaalaha xadathul akbar ba waxyeele xadathul asqar qusiisa waxba ma yeelo xadathul akbarna maxaa loo yaqaanaa maa awjaba alqusla xadathul asqarna ma awjaba alwuduu'a bay yidhaahaan soo iska socon eh, suwar laakiin waxaa jira culimmadu isku khilaafaan ومثلا كسوقع hadduu qofku labadiisa lugood buu horta maydhay kadibna wuu xidhay eeg waxa dhacday intuu labadii lugood maydhay isagoo weysaysan buu khufafkii geliyey kadib buu weysaystay markaasuu waxa weeya masaxay ka waran arrintaas ilaa waxaa la rabay sida la rabo waxaa weeyaan in adoo weyse qaba inaad qofka gashato soo ma kadib marka ay weysadaasi kaa jabto bay tiraduna kuu bilaabanaysaa masaxo haddaba waxaa dhacday waxa weeyaan intaad lugihii yar meydhabaad qof gelisayba kadibna waxa weeyaan weysaas ka bilaabatay markaasoo masaxday arrintaa bal ka waran alimaamu maalik raximahu llahu tacaala imaamu shaafici iyo axmed iyo isxaaq ibnu ibraahim alqaahwey waxay qabaan masaxu ma banaano arrintaasi ma banaanay idhaaheen xanafiyadu laakiin sideedaba waxay qabaan iyo sufyaan thawri iyo yaxyaa binu aadam iyo imaamu misani iyo arday imaamu shaafici iyo daawuud daahir waxay qabaan waa ansaxayaa daa-uud isagu warqaababa ka sii daray oo wuxuu yidhi sideedaba markaas waxaa weeyaan waxaa la samayn karaa adiga oon weyso qabin baad intaad khufka iska xidhato baad iska soo weysaysan lugiinaad maydhoma baahdina waa iska masixi u qaba oo maydhigani waa markay nijaasa kugu taallu ku leeyahay ila waa daahirun sheekh wey inaa lilah hanka socona waaya وحدثني عن مالي بقوله عن نافع عن عبد الله بن عمر بابالك أيا كاجي في السوق سوق ميل كميدا آه ثم توضأ ويسيسي فغسل وجهه وجهه ودقي ويديه لبديسي قعمد ومسح رأسه مدحيسنا ومسحي ثم دعي لجناسة جناسة اللوغية اللي يسلي عليها سيوغتو قد حين دخل المسجد مساك مرغصة قلي فمسح على خفي لبديسي خف مسحي isagoo weli aan labadii khuf masixin baa lagu yeedhay janaasada janaasadii markuu tago marqalwadii ku masaxay xadiidkan wuxuu daliishay imaam maalik waysada iyo masxu kala dambeyn karaan laakiin qofka uu sii xidhnaa marka uu sii xidhnaa qofkii isagoo xidhan buu markaas waxaa weeyaan yuu kaajay kadibna wuu weysaystay masxii keliya isagoo dhiman yihiin buu janaasada tegey kadibna janaasadii de waxaa weyse qab u baahantahay soo ma dee lugihii baa dhiman marka weysadiina ma dhamaystirno lugihii masxay marka qofkii ثم صلى عليها وكدل تكذي وحدثني عن مالي عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش وحويا الأشعري الأسدي وثقة تابعين تا يدربوا كميديا من صغار التابعين ويان اللهم استعانوا عليه تقلا وايه قال أنه قال وحو رأيت أنس بن مالك من أرخي أتى قباء قبيس أوتغي فبال وكاجي ثم أوتي بوضوء ويسا الله كان فتوضأ ويسيس فغسل وجهه ويديه المرفقين ومسح بالغاس ومسح على الخفين لولي خفنا ومسحي ثم جاء المسجد مساك ويمد فصلى وتكذي قال يحيى وحولي وسئل مالك مالك بالويده عن رجل وتوضأ ويسيسي وضوء الصلاة صلاة مرخص حويا ويسليذا وكله ثم لبس وحدي khufayhi labadiisii khuf uma baala uu kaajay uma nasacahuma uu iska siibay xataa uma raddahumaa wuu ku celiyey fii rijlayhi labadiisii lugood iska fiida hadda ninkani wuu weysaysay weysadii salaada kadib markuu weysadii dhammaystiray baa muxuu xidhay labadiisii qof kadib wuu kaajay kadib wuu iska siibay maxaa la rabay marka uu kaajo inuuna iska siibin ee intuu isinjayso u weysayso markay lagu dhiiban yihiin dusho ka masaxa la rabay laakiin wuu iska siibay ha kadib buu haddana xidhay markaasuu masaxay bal ka waran marka ayasta'nifu lwuduu'a weysada muu soo cusboonaysiinayaa fa qaala wuxuu idhi liyanzic khufayhi labadiisa qof ha siibo waliyaqsil rijlayhi labadiisa lugoodna ha maydho wainamaa yamsaxu cala alkhufayn labada qofna u masixuun may cafan wainamaa yamsaxu waxa masaxa alkhufayn labada khuf man adkhala qofka geliya rijlayhi labadiisa lugood fi lkhufayni labada khuf wahumaa labadaasina daahiratan nadiif yihiin bituhri lwuduu'i oo waa maxay wahumaa daahirataani dad badan bay ka qasantaayo waxay yidhaaheen wahumaa daahirataani labada khufay moodayaan sooma sax shuruuda khufka waa ka mid wahumaa daahirataani صح شروط خفك وكمد وهما طاهرتان وهنا خفك طاهر نجاسة وكمد لكن هذا وهما طاهرتان على جدا أي وهما أي رجلان لوضع الغناء طاهرين ومحي طاهر كلهم بظهر الوضوء وهو يسير لفتيدي طيب وأما من أدخل قفك قليل رجليه لبدي سلغض في الخفين لبدا خف وهما غير طاهرتان يوم طاهر أين هنو معنى لبدي سلغض ونمير بطهر وهما تفنيد رجليه لو نقنه بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين لو الخف ما مسحهم marka maxay ka dhigantaa isku almihim marka uu labada qof geliyo waa marka uu gelinayo waa inuu geliyo isagoo markaas xayn weyse qaba oo qumaati labadii weysaysay kadib hadduu iska bixiyo hadday weysadii ka jabto uu iska bixiyo qofkiina uu soo weysaysay isidhaaho isagoo weysadaa dhammaystirin qofka ma gelin karo eeg qofkii waxa weeyaan waxaa la rabay lugihiisii isaga oo maydhay inuu qofkii geliyo kadib sidaa uu ku joogo markay weysadu ka jabta ee dambe weysadaa dambe uu weysaysanayo inuuna iska bixin baa la rabay ee dusha un ka masaxo hadduu iska bixiyo xukunkeedu maxay noqon baa meesha inagu qoran xukunkeedu waxay noqonaysaa inuu ku celiyo oo markaa hadduu ku celiyo uu markaa isagoo weli lugihii maydhin uu xidho qofkii masixi ma ansaxayo laakiin hadduu labadii lugood maydho oo markaas waxaa weeya kadibna uu geliyo muddadii waxay u bilaabaan haddana marka dambe weysadu ka jabtuu maydhanayo u weesaysanayo masalo kale marka masalo meeshaas masaladaas waxaa weeyaan ilayn haddii ka waran intuu markaas waxaa weeyaan lugtan maydho uu qofkeedii geliyo haddaanta kale u maydho uu geliyo ila sida la rabo waxaa weeyaan labada lugood intaad wada weysaysato labadii lugood oo kuu maydhan inaad wada geliso qofkii baa la rabaa laakiin tan haddaad maydho ood khufkeedii geliso haddaad tan maydho ood khufkeedii geliso saw kala dambaysiisa xukunkeeda ka warran masaladaas masalada waa masalo khilaafiya waa la isku hayaa khilaaf baan ka bixi laanahay soo ma dayib waa waa la is haystaa maaha dad baa islaynaya maaha waxaan leenahay waa macnaa aaraada culimada kala duwan waxay qabaan ma banaanay qabaan culimada qeybo ka mid ah sida imaamu shaafici iyo isxaaq ibnu ibraahim irqaahu iyo imaamu maalik waxay qabaan ma banaano alimaam abu eh, imaamu axmed riwaayo laga warramay iyo yaxya binu aadam iyo abi thawr iyo xanafiyadu waxay qabaan way banaantay qabaan wa qaala wuxuu ihi yaxyaa wasuila maalik baa la weydiiyey can rajul nin oo tababa'a weysiistay wa calayhi dushiisa khufaahu labadiisa khufaa fa saha can masxi masxii buu sahwiye cala khufayn labada qof wuu iska kacayn masxi labada qofna wuu sahwiyey xataa jafa wuduuhu weysadiisii ilaa qalashay wa sallaa uu tukaday qaala wuxuu liyamsaxa alaa khufay labadiisa qof nga masaxo walyucidi salaata salaadaan soo celiyo ka eeg waad weysaysatay markii kaliya uu masixii ku dhimayaan ilowdo iska kacday salaad baad gashay waa dhamaystirtay salaadii kadib baad xasuusatay waxa sameyntaad masaxdo lagu qofkii un baa salaadii soo celin khilaaf badan kuma jiro masaladaas قال وحور اللي يمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ويسأل لكن سؤال مايو وسئل مالك قال ويدي عن رجل وافقه مالك يدي غسل قدميه لمدي يسير لغوط ميري لمدي يسير قمدود uma labisa khufayhi labadiisii khuf xidhay uma ista'nafa alwuduu'a weysadii soo bilaabay eegada halkuu ka bilaabay ila soco wuxuu sameeyey gebiba horta intuuna weysa bilaaba lugaha ka soo bilaabayba la weysadii wejiga laga soo bilaabay sandaaqsiga luqluqashadii wejiga yaa la rabay sooma wuxuu sameeyey luguhu maydhay lugihii markuu maydho labadiisii khufna xidhay markaas weysadii wejiga iyo xag ka soo bilaabay sidaa hadduu isku فقال وحول ليرجع خفي وربط الله خفاسيو كو ثم ليتوضا حويسي سلبا وليغسل الجلي لبيس سلوان حمير صدح كدنا خفكي غليو باب العمل عمل فلكي وبابيه في المسعى الخفين لبد خف ولا مسحه وكان انت عمل فلك هذا الشيخ وشيغيو اي كيفيه المسح ويا قابط لو مسحيو يا تلمانتيس وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى وحوار كأباه أبيه ويمسح على الخفين لبدا خف مسحي قال وحور وكان وحالا يزيد كان كزي ككردن إذا مسح على الخفين لبدا خف مرخو مسحيو أي على أن يمسحين مسح ظهورهما korkooga walaa yamsaxu buduunahumaa gudahooga muna masixi jirin macnaa hoos halka cidhinta uu ku taagan yahay hoosta muna masixi jirin laakiin korkooga masixi jirin qowlkaas haddaan haysano waa kee waa curwa ibnu zubayr halkaas waa sidaa ayib waxadaanii can maalik annahu saal ibnu shihaab buu weydiiyey maalik can ilmasxi eh, ibnu shihaabkan waa sheekh imaam maalik soo maa ayib ibnu shihaabka laftiisa imaam maalik waa haddana arday u ahaa waa sheekh iyo arday kolna ardaygaa waxbaraya kolna sheekhaa waxbaraya ma dhibba waaba higa sheeg sheegin dayib manduumo uxun waxaa weeya waa ti manduumadii gabayga ohan jira markaas waxaa weeyaan faqad rawa ashyaakhu can dulaabihim kamaa rawa zuhriyu can maalikihim ashyaakhodu macnaa wuxuu ka hadlaya tawaaduca iyo inaan la iska weynaysin markaa marka culimmadu waxay ka warramayaan ardaydoodii sida imaamu zuhriba imaamu maalig waa warramayde فقد روى الأشياخ عن طلابهم كما روى الزهري عن مالكهم عن المسح على الخفين كيف هو سلويا قابكي فأدخل ابن شهاب وقليي وتلماميا إحدى يديه لبدي سيقع موت تحت الخف خفك هوسيس halka lugta hoosteeda wal ukhraa tii kalena fawqahu dushu duldhigay waa sidaa maalan cagtii wataa maalan qacanta marka saasaa la isku dabamariya waa sida shaaficiyin yidhaahin saasaa isku dabamari ba yidhaha ayib taas bu markaa saasuu sameeyey uma amarqahumaa wuu dul mariyey wuu dul socodsiiyey macnaa qofkii qaala yaxya wuxuu ihi qaala maalig wuxuu yihi wa qowlu ibnu shihaab axabu maa shay ka lagu kalkacayl badan yahay weeyaan eh, eh, samictu aan maqla ilaya xaggayga fii daalika arrinkaas qowlka ibnu shihaabna maxaa ka cad xagga sani xagga hoose in la masaxayo mas'aladaas waa masala khilaafiya sideedaba عند أهل العلم أبو حنيفي إمام أحمد وحي قوان دوشن بلغة مستحية بس إمام مالك إمام الشافعي وحي قوان خواصا ومرخص حويا لمستحي لكن الشافعي وحي قوان خواصا لمحسن وصلنا قوان واجمع طيب مسألة مرخة لكن والصحيح فرخوا بلغة مسيح حضرك عليه طالب محوها لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف آه وحاويا من باطنه آه أولى من أعلاه وكما قال حدي الدين ترغي مسكحان لهي وحفعنان لهي الخفك korka laga masaxayo waxa ka fiicnaan lahayd hoosta laga masaxo laana waxay soo lahayd hoosta waxa lagu istaagtaagaya wasaqna waa talada yaa wadar laakiin diintu ra'yi ma uu leeyahay waa itibaac ibtidaa ma saas weeyaan marka nabiga sidaa laga soo gaaray marka sida ugu saxiixsan dushaan barta maraysaa shaafiiciyadu hadda kutubtooda markay dhigayaan ma yiraahin hoosta laakiin waxay dhahaan dhinacya dhinacyaha matala dushi wa taas labadan dhinacbaa laga marbeeda labadan dhinacna saasoo loo soo damarbeeda waaye fuqahada allahuma ustacaan caleyhi tuqlaan baabu maa jaa wuxuu ku baab yahay firqucaafi sanka sanqarurkii weysada muu jabinayaa waran وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان وحا اذا راى فمرخو سنكي سغرو انصرف الصلاه ورتو كبخجري كو فتوضا وسوي سيسن جري ثم رجع وسو نقن جري فبنا وهلكاس كسي بنين جري ولم يتكلم ما هدي جري مذهب كان عبد الله بن عمر وحا ويان sanka wuxuu qabaa gororkaasi hadduu yar fadal badan yahay inuu inuu salaweysada jibniga qabo kadib wuxuu soo jeedin salaada ka baxo mesela laba ragcadood tukaday kadib uu ku yimid uu bixi uu soo weysaysanay nuu isagoon odhan buu soo noqonayay labadii u harsanaan tukanayay salaadiina ma buri badaadu sadhe waysadiina way burtay salaadiina ma burin wala ka waran adigu warday waa sidee sharcigii haddii la waayo mashruurtiisuu joogi meesha waa masale cajiiba culamada qaybo ka mid ah u jiheeyo waxay yidhaaheen fatawada'a macnaheedu weysadii oo dhan buu soo celiyey ma aha ee uu soo maydhay weeyaan bay qabaan qaarkood baa saa yidhi laakiin madhabkiisu sideeda wuxuu ahaa salaada halkeedii ma kula sijoogi wala iyada halkeedii laba ragcad ma kula siitaynaa maxamed ragcad ama saddexdii halka madaayad ka sii wadan buu وانا دي مذاهبته لكل بدنيه وامام شافعي امام مالك وحي قبان سيدهدبا وليس كان واجب يسيب قبان خلق عبد الله بن عمر راح كفسدين فتواضع بمعنى واسكا سوميل كليه ا آه، حنفيه لكن حنابله وحي قبان ما هي واجب يسيب قبان ان غصن اثر حميد الحجيسان ويسعى ذي نكفسره iyo riwaayo kale ama jirto dee man isagu uu yidhi man racafa qofka sankiisa oo garooba fii salaatii salaadiisa axdeeda falyansarifa ka baxo waliyatawadaca soo weysiisa wy ila akhir xadiid waxadaanii can maalik buu iga warramay calaykum asalaam waraxmat ullah annahu balaqa waxaa soo gaareen cabdullaahi bnu cabaas kaan inuu aha yalcufu markaas waxaa weeyaan garoo markaas waxaa weeyaan bixijre fayaqsilu dama canhu dhiiguu iska soo meedi jiray uma yarjicu uu soo noqon jiray fayabni wuu ku bidhan jiray calaa maa qasalla wuxuu tukaday riwaayada marka cabdillah ibn cabbaas maxaa ka cad ma soo weysiisanayn dhiiguu iska soo meedayay marka culimadan odhanaysa waxaa weeyaan allahuma mustacaan tawada bimacnaa uu iska soo meeday weeyaan tan cabdillahi ibn cabbaas la macna tahay bay odhanaya saas baana kulley xoog badan leanna waxaa weeyaan weys haddii weysada ay burtay salaadi joogi mayso xaaraan ka tahay leanna waxay la mid tahay qof markaas waxaa weeyaan isagoo salaadii ku jira xadas caadiinu isla waafaqsannahay uu ka yimid isagoo salaadii ku jira laazim marka dee uu kusoo celin salaaddii halkii loo taagnaamays waa ijmac taasina haddii qofkii isagoo salaad u taagan neefiy waxay ka yimaadiin wuu ka bixi uuna soo weysaysan salaadiina wuu soo bilaabi masaladaa layskuma hayo tama kaanba la xukum markaas saasaa suuragal maaha de waxaa wey salaadiina ma burin weysadiina way burtay sida sheekhaas sheegayo waa halis aan soconno <laughs> waxadaanii maaligu iga warran can yasiid bni cabdillaahi bni qusayd allayfi waay allahu mustacaan kunyadiisa waxaa la yidhaahaa abi cabdillahi baa la yidhaahaa almadani wuxuu dhintay boqol iyo labaatan wuxuu ahaa وحدثني وحيد أنه رأى وحورك سعيد المصيب ورعف قرري وهو يصلي سوى تكني فأتى مرخص تجي حجرة أم السلامة أم السلامة قل كيدي زوجنا النبي حاسس صلى الله عليه وسلم فوتي بوضوء ويسى الله كان فتوضأ ويسيسيت مرجع ونقضي فبنى على ما قص الله وقسي بنا يحيي تكني آه. midda kale halkan waxay yidhaaheen biwaduu'in wowga waxaan soo nili haddii la fadxiyo sidiisaba waa ismu lima yatawadau bihi waa biyaha laftooda soo maha haddii la godo laakiin waa weysada iyo ficilka laftiisa noqonaysaa waduu'in baana halkan ka cadoo wowgii baa la fadxiyey ay maa-ul wuduu'i baa loo keenay weeyaan biyihii lagu weysaysan jiray baa loo keenay haddii dee sidaa la yidhaha kama dhalanaysa inu weysaysa markaa kama laasimayso taasna waa sidaas inagu maxaynu xaran waaya baabulcamali عمل فلك وباب فروع فروع في صنقرك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عبد الرحمن بن حرملة بن عمر بن السنة أما بن السنة من كتر بن السنة الأسلمي أبي حرملة المدني وصدوق مرقب كون ما أخطأ بعلمدي لها حول انت بقول يا فرطني الشمر خجل النبي صلى الله عليه وسلم بلنتي قاعده marka idin siir ninka la yiraahdo Cabdurrahman bin Harmala soo mataqaan kitaabkan dhan ee muwada aynu bilownay shan xadiis buu ku leeyahay laa saadisa lahu hal xadiido lixaad kuma leh imaamu maalik fi lmuwadac ninkaa wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan binu xarmala shan xadiid oo keliya intaa qabso layskaga soco zarqaani baa sheegay fii sharxii cala lmuwadac وحول مرقى عن أنه قال وحول رأيت سعيد مصيب مارخي يلعوف يسوى صنقروية فيخرج منه الدم ديق وكسو بحي حتى تختض ضبا إلا يكون روبانته أصابعه فديس من الدم ديق أما حتى تختضب إلا يقربمان أما يبوح سمان أصابعه فديس بدم ديق الذي ديق سيخرج كسو بحي من في سنكيسة ثم يسلي وتكنجل ولا يتوضى مويسي سنجل طيب سيدنا روح الراجح حسن قرق ويسيد مجبيه وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر آه عبد الرحمن بن مجبر مجبر يم آه وحاول مجبر يمجبل بوالآخرية مجبر يمجبل أنه روى حرق سالم عبد الله بن عمر سالم عبد الله بن عمر وياه يخرج يسوى كسو بحي من أنفي سنكيسا دم الليق حتى تختضب إلا أي ضرومان بحسنان أصابع فريسه ثم يفتله وتفجر ثم يصلي وتفجر ولا يتوضا ويسيسن اللهم استعان marka ee inuu qofku sangaro kamarku sangaro waxa weeyaan halka uu ka sii wadanayo salaadiisa waa sida Umar al-Khattab iyo Ali al-Ghalib iyo Abdullah ibn Umar laga wariyay ee Bakr as-Siddiq intaba saxaabadana wax ku khilaafsan lama hayo ilaa Misr bin Makhrama mooyaan waaye ana jumhuurtu way u badan yihiin باب العمل عمل فلك باب في من قفك غلبه كقال نقضى دم ديق ومن ديقاس من جرح ضاوع او رعاف ومصنقره وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره ورهم أنه دخل على عمر بن الخطاب وقال من الليلة هابينك التي هابينك أسوه والصلاة صبح بيحيد ضعين الله طعنية فيها تحديدا فأيقظ عمر وطوسي لصلاة الصبح صلاة الصبح فقال عمر وحور نعم ولا حظ وحاول يقف مصنعني في الإسلام إسلامك لمن ترك الصلاة قف الصلاة كتك فصلى عمر وتكذا والحالة جرح داوي عيسى يثعب ومرخص حاول يثعب وبرقنا يدم ليك وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد المصي قال وحوري ما ترون maxaad u arkiisiin man qof qalabahu damu dhiigu ka qaali noqday wamadqu caafisan qarra falam yanqadi canhuna kaba goynba qaala maalik wuxuu yidhi qaala yaxya ibnu saciid baa wuxuu yidhi uma qaala saciid musayib wuxuu yidhi halkaas qala yaxyaa ibnu saciid wuxuu yidhi uma qaala saciid musayib wuxuu yidhi oo yaxyaha saciid ka warramaya yaxyaa ibnu saciid baa wuxuu ka warramaya saciid musayib araa waxaan arkayaa abu saciid musayib yidhi an yu'miya inuu ishaaro bilraasi madaxiisa imaam ishaartaan macnaa dhiiggii haddiiuna ka go-ayn dee hadduu foorasado aad buu soo garonayaa marka inuu yar ishaaro unu madaxa yar ishaaro maan aniguu caqiidaysanahay wiil qaala yaxyaa wuxuu hi qaala maalig baa wuxuuhi wadaalika kaasina axabu maa shay lagu kalkacal badan yahay weeyaan oo samictu aan maqlay ilaya xaggayga fii daalika arrintaas waxaan maqlay mas'aladan waxay reed ku leedahay daba socotaa dhiigu sidiisoo ma nijaas baa mise ma aha haddii waa nijaas la yidhaaho dee salaadi ma jirto ma nijaas waxa weeyaan ay ka socotaa ma nijaas ay saaran taha waxaan salaadi u jiri maya haddii la yidhaaho nijaas ma ahana dee waxa weeyaan waa sax marka mas'aladaas buu khilaaf marka ku sugan yahay sideedaba oo culimmadu ay isku hayaan jumhuur ahlicilmi waxay qabaan dhiig waa nijaas bay qabaan qaarkood ijmaac ay soo guuriyeen sida ibn xasmi fi lmaxalla ibn cabdilbar fi tamhiid ibn xajar fi fatx ilbaari ijmaac bay soo guuriyaan ah in dhiig nijaas yahay وكذلك وذلك الشيخ المعاصر أبو مالك سيد صالم كتابكم وحاول صحيح في قصناها اسكالي يقول طولان سنة بان فدووني إنه إيقو طاهر يعني كدب وحي عضاتي إجماع إنه كصار من المسألة marka maanta waxaan qabaa leeyahay mujaasiya laakiin mas'alada ijmaaca waxba kama jiraan laa yuujad waxaan u daliishanaynaa arrimo fara badan ijmaaca haddii bacda saxaaba uu guntamay laa yuqbal ijmaacaas limaada waxaan loo aqbalin mas'alada ijmaaca saxaabada ka dambeeya hal marna waa la aqbalaa marna lama aqbalo marka la aqbalo waa mas'alo ayna saxaabadu ka hadlin marka ku ijmaacaan ama saxaabadu ay ka hadleen kuwa ijmaacan yaga laftooda laakiin saxaabadu hadday mas'alada isku khilaafeen ijmaac dambe ma gunto markaas leanna waxaa weeyaan alistihaadu laa yunqadu bilistihaad istihaad istihaad lagu buriyo waa qaacida fiqiya weeyaan saa darteed cumar binu khadaab isagoo dhiiggiisa uu burqanayo ayaa markaas waxaa weeyaan riwaayaadka horta waxaa ku soo arooray bacdu saxaaba waxay yidhaaheen intaan farta amsaa ugu amsaa meeshii duleesha waranka laga gelin farta saa u geliyay oo isii dhiigu hayad isaaga u istaag waay duleelka walidiisa markaas waxa weeye dhiigu isagoo murqanayo salaadiisa ku jira waxa kale noo qaadanayna nas baa jira xadiid inuu ijaasa in tilmaamaya oo naskaas waa kee walow culimadu tawiil haw sameeyaan xadiidka bukhaariga nabigu sal sal laba nin buu ilaala ka dhigay labada inuu ilaalaha ka dhigay wuxuu ku yidhi markaas waxaa gaarka haya midkood baa markuu yar seexdo baa soo jeedayay way sir isagoo mid iska rugda baa kii gaarka haya salaad iska galay xabad gaalaa ah usoo wareegatoo leebuu nag ku siiyey wuu iska fujiyo salaadii iska sii watay wuu ku celiyo haddana nag buu ku siiyey wuu iska sii wata uu iska fujiyo haddana wuu iska sii watay wuu ku celiyo haddana nag buu ku siiyey ilaa aakhiriha ilaa uu dhiiggii ka qulqulay ee sida daadka u kacay uu kii kale hurday uu hoos galay uu sidaa ku toosay war maxaa ii toosi weyday nin oo ayado macaan baan akhriyayo waan kala goyn kari adigana quraan jaardeer ku dul ya safku ma ma taqaajin ya waa jiib ma dareemi jirin ya saxaabada ya waxa weeyaan cilmigu ma dareemi wax maraya soo curwa masweer maahayn ninkii lagu yiri lugtan waa lagu goyn markaasuu soo leeso ximaya ha bas wiil hada uu kaadi ana dir sheegay anoo barogeysan hadaan dhinto waxa beenama hada way banaantay haddana wuxuu leeyahay meesha ka fiican baan ogahay ninkaadiya wuxuu yidhi aamusa salaadu baan geli qiraa'an baan iska bilaabana markaad aragtiina isir bedelay macaansaday qiraa'adii lagu bilaabo buu yidhi waa lagu bilaabay lugtii markii laga gooyin buu ogaaday ka waran mucjizada fiiriya lugtii goor kad laga siiyo meela dhigay lugtii banaankaada dhigay unbuu arkayba salaadii markii aan ka baxan bay xanuuntay buu ku waxa kale markaas waxa weeyaan marka labada saxaabi baan ka wadaa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maqlay ninkan saxaabigan haddii isaga oo nijaasa ay saaran tahay uu tukanayo dee waxaa weeyaa nebigu sal slam baadilkaa kuma aqileen xaggaa waxaa laga fahmayaa sunna taqriiriya waxaa intaasii dheer jumhuurtu iyagaa isradinaya sabran yihiinba waxay yidhaheen aslu bani aadama dahaara weeyaan bani aadamka asalkiisu waa daahir asalka maxaa kowkaa qofka jirkiisa soo maha jirhkiisu labuu qaybsamaa waxa ku jira wax waa wax ku samaysan sidiisaba waxna waa wax uu dib ka qaatay oo dib uu ka galay waxa dib ka galay waa wuxuu makaadiyi wixii saasoo kale laakiin jirkiisa asalkiisa dhiigga dee ka mid a dee aslu bani aadam haduu daahir yahay dhiigguna waa min asli bani aadam buu ka mid yahay waxaa kaloo intaas sii dheer asarka ibn abi shayba fi musanif iyo cabdirasaaq fi musanif ay soo warrameen waxa weeyaan xasan basri baa wuxuu yidhi maa zaala annaasu yuu jeedaa saxaabadu kamayna zuulin buu yidhi an yusal waxa weeyaan wahum yusalluuna fii jaraaxaatihim kamayna zuulin iyagoo dhaawaca inay tukadaan iyagoo dhaawaca inay tukadaan kamayna zuulin midda kale salaatulkhawf baa jirtay jihaad baa lagu jiray intaasuu saxaabibaa la dhaawacayay salaadda may ka tagayeen kayf dhiiguna u socday wamaa ilaa daalika marka waxa weeyaan waxaan ka wadaa midda kale ijmaacu suu guntabay xasan basri waa kan diidan saxaabadii aan ka soo noqday inay diidan yihiin a'imada markaas waxa weeyaan qaybo ka mid a fuqahada madaahibta dhexdeeda baa diidan ya marka dhiigu sidiisuba waxa raajixa inuu daahiriyada waaye kale waana al aslu baraa'atu al asliya weeyaan nas saxiix hadduna kusoo dhigay ونسوا فقصية احتمال هدو يمادنا قاعدة وحاجة تلي إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال سيدنا والغاية سيدنا والغاية بس أنا ما أدري شنقر أنا ما أدري شنقر قال سيدنا والغاية سيدنا والغاية وين غطى شيء وهي نقص عنه المسألة ده اه انت عمرك وانقص وعونا wallahu aclam maanta alkan gudbo insha allah tbara wataala billah towfiq